alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaadu saalixiinka kitaabu almansuuraati walmulax ayaanu joognay xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo toddobaatan wa can jaabirin radia allaahu canhu qaal yaquumu ilayhi nabiyu sala allahu aleyh wasalam mid nebigu markaa yani istaago xaggiisa ayuu ahaa oo cuskada yacni fi lkhutba wuxuu u jeedaa khudbadda jumcada markuu nebigu khudbadaynayo yacni jirid geedtimireed buu nebigu markaa waxaan cuskan jiray ama markaysa marka uu is agtaagi jiray ama taageersan jiray yacni masjidkii waxa weeye markuu dhisan yahay ayaa markaysaga markaa geedtimireed jiriddii baa markaysaga ku jirta geed meesha ka taagan waa la iska daayey marka jiridiisi waxaweye meeshii bay ku jirtaa dhismihii bay ka mid tahay nebigu markaa waa cuskan jiray masjidkii weeye masjidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam halkaasuu ka khudbadayn jiray falamaa wudica almimbar markii mimbarka la dhigay markii dambuu markaysa markaa uu amray in mimbar loo sameeyo mimbarkii baa loo soo sameeyey mimbarkii markii loo soo dhigay buu mimbarkii nebigu koray calayhi salaatu wasalaam oo doonay mimbarka inuu korkiisa ka khudbadeeyo falamaa wudica almimbaru markii mimbarka la dhigay ee bimacnaa nebiguna koray ayaa loo jeedaa samicnaa waxaanu maqallay liljidci geetimireedkii waxaanu maqallay mila sawti alcishaar yacnii geela yacni markaa sid dhoweeyey codkiisoo kale nusaqa qaar waxay qorayaan aswaat bay qorayaan alcishaar waxa weye waa jamcu cushara weeye waid alcishaaru cudilat waa geela si dhoweeye markaysa marka waxaan yani hadda foosha ah weeye geela codkiisoo kale cod la mida ayaa jirriddii geetimireedka ka baxay yanii jiridigee timradku waa muraar dilaacday maxay ka muraar dilaacday nebigii calayhi salaatu wasalaam inuu ka tegayoo dee marka waxawayan iyadii aanu ka akhudbadeenoo iyadii aanu cuskan ama qabsan hilow nebiga calayhi salaatu wasalaam ay u qabto bay la muraar dilaacaysaa la qaylinaysa xataa nazala anabiyu sala allahu aleyh wasalam ilaa nebigu ka soo degay mimbarkii oo fa wadaca yadahu calayh oo uu saaray gacantiisa geedtimiraadkaa jiridiisa u saaray oo fasakana markaasuu xasira waa aamusiiyey nebigu calayhi salaau wasalaam wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd falamma kaana yowmu ljumuca markay ahayd maalintii jimcada qacada nabiyu sala allahu aleyh wasalam cala almimbar nebigu wuxuu ku fadhiistay calayhi salaatu wasalaam mimbarkuu ku fadhiistay fasaaxat innakla geedtimiraadkiibaa qayliyey allatii kaana yakhtubu cindaha taasuu agteeda ka khudbadayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ayay markaa geedtimireedka qaylisay xataa kaadat an tanshaqa ilaa ay ku dhawaatay siday u qaylinaysay inay kala dilaacdo ay ku dhowaatay muradilac inay kala dilaacdaabay ku sigata wa fii riwaayati riwaayo kale ku sugnayd fasaaxat way qaylisay geedtimireedkii siyaaxa sabiyi ilmaha yar qayladiisoo kale qaylisay fanazla nabiyu sal allahu aleyh wasalam nebigu waa soo degay xataa akhadaha ilaa uu geedtimireedkii qabtay oo fadamaha ilayhi xaggiisa uu oo ku soo dhejiyey oo fa jacalat waxay guda gashay yani tainu anina sabiyi aladii yusakatu inay sii marka waxaweeye yani yaro gunuusto yani si yaro marka waxaweye marka ilmaha yar marka la aamusiinayo mar keliya ma wada aamuso cabaar buu markaysa marka codkii soo dhimaya oo soo aamusaya yara hiqiqilaynaya oo caynkaaso haddamaarta yani marka ilaa marka waxaweeye sida ilmaha sabigii marka la aamusiinaayo uusii yara hiqiqleeyoo kale ilaa ay usii hiqiqlaysay yani cod yari ka sii baxay oo codka soo yaraanayay xataa istaqarat ilaa marka dambe ay sugnaatay markii dambe ay xasishay qaala wuxuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam bakat calaa maa kaanat tasmacu min adikri waxay la oyday calaa maa kaanat waxay ahayd tasmacu mid maqasha oo min adikri xus ah allah la xusaayo dikrigii ay maqli jirtay iyo qur'aankii iyo xuskii ilaahay la xusaayey ay maqli jirtay agteeda markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka akhrin jiray ka odhan jiray in marka waxa weeye yacni uu ka tegey yani nebiga ka durkay oo mimbar markaysa markaa uu koray sidaasay marka waxa la oyday waxay doonaysay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sidii agteeda uga khudbadeeyo iyada markaysa marka hadduu doono uu marka waxaan yani gacanta saaro rawahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa waa kow dalaa'isha nubuwada ayuu ka mid yahay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa waxyaalaha caddayna ayuu ka mid yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam raxmadiisa iyo geetimireedkii inuu yimi oo aamusiiyey yacni marka halkiisa isagoo jooga ma odhan aamus iyo wax la mid ah iyo ilaahu aamusii intuu soo degay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u yimi markaasaa nebigu waxaweeye gacantiisa saaray markaasuu aamusiiyey markaasa isaa ku aamusta waxaa kaloo laga qaadanayaa ashyaadan dhirta iyo dhagxanta iyo nooc diraaka inay leeyihiin allahna xusaan dikriga iyo wanaaggana ay jecel yihiin ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inay garanaysay ayaa laga qaadanaya adigu ashyaa badan baa xadiiska laga deliishanayaa oo lagala baxaya waana laynoo sheegay inay dhammaan ashyaadu ilaahay u tasbiixsadaan wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum dhirta iyo ciidda iyo dhagxanta iyo yacni noolayaasha yacni marka dhammaan allah bay u tasbiixsanayaan waxaa allah ka kufriyey uun insiga iyo jinka wax ka mida ayaa ka gaaloobay laakiin ashyaadan xayawaanaadka iyo noolayaasha ah iyo jamaadaadka iyo dhirta ah iyo waxa markaysaa makhluuqaadka arladan ku sugani yacni allah bay u tasbiixsanayaan dhagxanta iyo dhirtuna waa ka mid allahna waa xusayaan allahna waa xusayaan xadiiska kun siddeed boqol afartan iyo kow dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo toddobaatan iyo kow wa can abi haclabata alkhushaniyi jurthuum ibni naashirin radia allaahu canhu can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam qaal saxaabigan abi haclabata alkhushani la yidhaahdo magiciisana jurthuum ibnu naashir la yidhaahdo kolay magiciisa xoogaa khilaaf baa ku jira laakiin alimaamu nawowi in isagana jurthuum la odhan jiray aabbihiina naashir la odhan jiray sidaas ayuu doortay oo halkanna ku qoray alarbacuuna anawawiyana ku qoray can rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam isagoo ka warinaaya qaala inuu yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam ina allaha tacaala farada faraa'ida fala tudayicuuha ina allaha allah tacaala isagaa korreeye tacaala waa jumla muctarida oo loo keenay lilmadxi ammaan loo keenay farada faraa'ida wuxuu faral yeelay farallo falaa tudayicuuha farallada ha dayicina ee ilaaliya macnuhu dhacaya waxadda xuduudan falaa tactaduuha waxadda ilaahay wuxuu xadeeyo dhigay xuduudan xuduud buu dhigay fala tactaduuha xuduudda ha ka gudbinoo ha ka tallaabina waxarama ashyaa'a falaa tantahikuuha waxarama ashyaa'a wuxuu xaaraantinimeeyey ashyaa ayuu xaaraantinimeeyey falaa tantahikuuha ashyaadaa marka ha dhex gelina oo ha ku dhicina ama ha dhumbanina wa sakata can ashyaa'a wa waa ka aamusay ilaahay can ashyaa'a ashyaa buu ka aamusay bimacnaa xukum kama sheegin xukum cad oo kama hadlin raxmatan lakum wuxuu uga aamusay naxariisuu idiin naxariisanaya daraaddeed buu uga aamusay mafcuulu lahu hayra nisyaanin xaalaanu ilaawin ayuu ka aamusay fala tabxasu canha ha baadhina ashyaadaas oo maxaa ashyaadaa xukun looga odhan waayey iyo wax la mid ah ha odhannina bimacnaa cafwiga iyo marka waxa weeye xukun inaan laydinka sheegin taxriim ah ku gaabsada oo bimacnaa cafwigaa qaata xadiisun xasanun rawaahu daara qutniyu wakhayruh waxaa soo wariyey daara qudni iyo khayrkii baa soo wariyey sida uu halkan ku taxsiiniyey xadiidka ayuu arbaciinkana nawowi ugu taxsiiniyey xadiidka sanadkiisana kolay waxaa ku jira maqaal baa ku jira ha yeeshe wuxuu leeyahay shawaahid buu leeyahay oo isla mawduuca ku saabsan buu leeyahay oo salmaan wakhayruhu laga soo warinayo waxaana ka mid a ah xadiidka markaa odhanaaya ma axala allahu fii kitaabihi fahuwa xalaalun wama xarama fahuwa xaraamun wama sakata canhu fahuwa cafwun faaqbaluu min allahi caafiyatah faina allaha lam yakun liyansaa shay'a ahlucilmiga qaarkoodna waa taxsiiniyeen xadiiska kale laftiisa waxay dhaheen sanadkiisu waa xasan maxaana ka mida shaykhulalbani ayaa ka mid a kollay dee duruq baa jirta ka iyo khayrkiiba la soo wariyey markaa sidaas aawoodee xadiisku bimajmuuci duruqihi waa haabit oo wuxuu noqonayaa xasan axaadiista qaarkood oo markaa sanadkooda maqaal ku sugan yahay ayaa haddana haddaanu dacfigu darnayn ay dhacdaa hadday tacadudo inay isquweyso waa shay macruufa oo culammada muxadisiintu ay sheegaan ay tilmaamaan ay yidhaahdaan marka turuq badan buu leeyahay ama waxa weeye markaysaga markaa asaaniid badan buu ku yimi marka tuqawi bacduha bacda asaaniiddaas qaarkoodba qaarka kale waa xoojinayaan fa daciifaani yaglibaani qawiya sheekh albaani baa la weydiiyo la yidhi xadiidka daciifka ah in xadiis kaloo daciifa lagu quweyn karo ma daliilu calaa dalik maxaa u daliila markaasuu wuxuu yidhi sawtuu allah yidhi an tadilla ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhra ya an tadilla ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhra waa yahay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa waa xadiis weyn waxaanuu sheegayaa masaa'il mutacadiduu sheegaya waa jaamic waa min jawaamic alkelim waxa soo gelaayo wax badan baa soo gudagelaya ama hoostiisa soo gelaya ilaahay farallo ayuu faral yeelay oo ashyaabuu waajibiyey ee farallada ha dayicina shay kastoo waajiba waa inaan laga tegine la ilaaliyaa oo loola yimaada muxaafada waayo haddii la ilaalin waayo waa la dayacay marka shaygii faralka ahaa waa in lala yimaadaa oo aan laga tegin haddii laga tago waa lagu dembaabaya waayo shaygu hadduu waajib yahay dee tegista laga tago waxaa lagu mutaysanayaa ciqaab baa lagu mutaysanaya maxaa la yidhahdaa waajib ama faral cinda aljumhuur wa bimacnan faral iyo waajib fardun iyo waajibun jumhuuru ahlicilmi waxay leeyihin wa bimacnan waa isku macno inkastoo qolada xanafiyadu istilaaxan ay kala farqiyeen oo yidhahdeen fardunna waxaa la yidhaahdaa shaygii marka aan laga tegi karin laakiin daliilku ku soo arooray uu yahay daliil qaci ah oo xagga marka haddii laga eego hubuudka sugnaanshaha iyo xagga dalaaladaba yacni qaci ah oo aan macno kale aqbalayn sanad ahaanna marka waxa weeye mutawaatir ah yacni markaa daliil mutawatir waa inuu ku yimaada aayad qur'aana ama xadiis mutawaatir ah qur'aanku dhammaan waa mutawaatir ama xadiis mutawaatir ah xagga dalaaladana waa inuu yahay sariix mid ku cad markaasaa la odhanaya waa faral haddii laakiin daliilku danni yahay oo aanu qaci ahayn waxay yidhahdeen waajib baa la odhanaya faral maaha waa istilaax min cindihim axkaam inay ku kala duwan yihiin waa jirtaa masalada de qaciga iyo masalada danniga ahi laakiin tasmiyada in loo kala duwaa daliil male daliil male jumhuurku waxay leeyihiin fardi iyo waajib waa bimacnan marka shaygii waajibka waa maxay shaygii waajibkaa waxaa la yidhaahdaa waa maa yusaabu faaciluhu imtisaalan wayastaxiqu taarikuhu alciqaab waa wixii ruuxa sameeya oo imtihaal iyo niyo ilaahay dartii ay amar qaadasho u sameeyaa ilaahay dartiina ay ka tahay laga sawaabinayo laga ajar siinayo ka ka tagaana ciqaab mutaysana wa tacriifu shay bixukmih fuqahadu waa iska ogol yihiin in shayga axkaamtiisa lagu tacriifin karo nuxaadda iyo fuqahada iyo usuuliyiinta iyo waa oggol yihiin qolyaha manaadiqadaa diida wacindahu min jumlati almarduudi an tadkhula alaxkaamu fi lxuduudi waa tu odhanaayo akhdari waxyaalaha marduudka waxaa ka mid a axkaamta in la gudageliyo yacni xuduudda ama tacaariifta ya waayo shayga xukunkiisa haddii lagu tacriifiya yidhaaheen isdabawareeg baa ka imanaya dawr ayaa ka imanaya xukunka inuu leeyahay lama garan karo ilaa la garto inuu markaa daatahaantiisa la garto daatahaantiisan lama garan karo ilaa xukunkiisa la garto markaad isaga garataad xukunkiisana garan kartaa imanka nuxaaddu markay tacriifinayaan ashyaa dee waxay ku tacriifinayaan axkaamtii sooma alxaalu wasfun fadatun muntasibu mufimu fii xaalin ka fardan adhabu ya markuu leeyahay xaalku waa wasfi nasbisan inuu nasbisan yahay waa xukunkiisiiye isagu muxuu yahay isagu markaad garato markaa isaga ayaad nasbo siin oo inuu mansuub yahay aad garan ma mansuubnimada markaad ku garato dabadeed baad isaga garanaysaa garashadii isagaba haddii lagugu tacriifiyey marka inuu muntasib yaho nasbisan yahay dee ma garan kartid ilaad garato inuu mansuub yahay inuu mansuub yahayna ma garan kartid ilaad garato yani markaa isaga laftiisa wahaakada marka faacil ay tacriifinayaan ama markaa mubtade tacriifinay wahaakada axkaamtaasay sheegayaan inuu markaa marfuuc yahay iyo kada waayahay calaa kulli xaal cinda alfuqaha laa ishkaala fii dalik waxaa looga jeedaa waxay tahay shayga in la aqoonsado waana lagu garan karaa waxba waxaan markaa yani iyagu shuruudahay u dhigeen waxba kuma sugna marka faralkii dee haddii la dayaco haddii laga tago waxaa ka imanaya ismi ismi baa ka imanaya farada faraa'ida falaa tudayicuuha waxadda xuduudan falaa tactaduuha xuduudna ilaahay waa xadeeyey alxaddu waa maxay waa alfaasilu bayna shayayn kii laba shay kala fasliyo kala soocaa la yidhaha xad luqa ahaan saasaa la yidhahdaa istilaaxan in xuduudda la yidhaahdo dunuub makhsuusa oo cuquubaat muqadar fi sharci leh ay yidhaahdeen xadku waxaa la yidhaahdaa waa cuquubatun muqadaratun fi sharci lidunuubin makhsuusa laakiin nusuusta macnaha laguma isticmaalo macno ka ballaadhan baa nusuusta lagu isticmaala xaaraan kasta waa xad markaasaa iyadoo talaaqii laga warramayaa la sheegaa xadka ilaahay iyadoo soonkii laga warramayaa la sheegaa xadka ilaahay yani waxa weye xuduuddii waa ballaadhan tahay waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsa yani dunuubtii makhsuuskahayd lagama warramayo tilka xuduud allahi falaa tactaduuha falaa taqrabuuha aayadda kale marka xuduuddiina waxaa loo qaybiyey xuduud in laga tallaabaa aynay bannaanayn iyo xuduud in loo dhowaadaa aynay bannaanayn xuduudda qaarkood waxaa laynoo diidayaa in loo dhowaado sinadii oo kale waa in laga fogaadaan loo dhowaan hataa muqadimaadkeedu waa in laga dheeraadaa ya walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishatan wasaaa sabiila maxaa la diidayaabaa dhowaanshaha loo diidaya in loo dhowaado oo socodka zinada loo soconayo muqadimaadkii zinada imaatinka lala imanayo indhaha in lala raaco gabadha ajnabiyadda ah cawradeeda in la daawado in la taataabto ashyaadaas oo dhammi waxay noqonaysaa qurbaan lizina zinadii oo loo dhowaanayo noocaasay noqonaysa marka ashyaada qaarkood waxaa laynoo diiday xuduudda qaarkood in laga tallaabo qaarna waxaa laynoo diiday in eh, loo dhowaadaba wa xarama ashyaaa falaa tantahikuuha ashyaana waa xaaraantinimeeyey ashyaaduu ilaahay xaaraantinimeeyey ha ku dhicino ha gelina ha dhumbannina muxaramaadka marka waxa iska ilaaliya wasakata can ashyaaa raxmatan lakum hayra nisyaanin fala tabxasuu canha ashyaana ilaahay waa ka aamusay naxariisuu idin naxariisanaya daraaddeed sukuutka marka ilaahay lagu sifaynaayo wakhtiyada qaarkood waxaa looga jeedaa xukum inuu ka sheego inuu markaa ka aamuso aanu sheegin wax xukuma yacni markaa xukun cad inuu ka sheego oo sariix ah inuu ka aamuso waana ta looga jeedo xadiiskan looga jeedo xadiiskan waa ta looga jeedo marka shaygii ilaahay ka aamusay naxariisu idin naxariisanaya daraaddeed uga aamusay ha baarbaarina ilaahay wuxuu ilaaway ma jiro wuxuu ilaahay ka aamusaa waa cafwi cafwigana waxaa looga jeedaa waa sida xadiiska kale sheegaayo wamaa sakata canhu fahuwa cafwun iyo fahuwa mima cafaa lakum wuxuu ka aamusaana cafwi bay idiin tahay laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'aluu canha xiina yunazal alqur'aanu tubda lakum cafa allahu canha cafi waa halka laga cabiro ibaaxa asliya ibaaxada markay culammadu ka warramayaan waatay u qaybiyaan ibaaxa sharciya iyo ibaaxa asliya ibaaxadii khitaab ku sugnaatay oo shaygii khitaab lagu banneeyey waxaa la yidhahdaa ibaaxa sharciya oo daliil sharciya ayaa sheegaya eh, inay markaa mubaax too bannaanta nas bannaynaya shaygii ibaaxadiisa aan lagu haynin eh, ashyaadaa laga aamusay ah walow cumuumaad ah laga istimbaadi karaba ee eh. waxaa la odhanayaa waa ibaaxa asliya la odhanaya asalkii ibaaxada loo cuskanay cafwi baa nusuusta laga cabbiray marka culammadu waxay ka daliishadaan shaygii daliil xaaraantinimeeyey aan la haynin inuu mubaax yahay oo bannaan yahay cumuumaadna waa u daliishadaan huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican allah waa ka abuuray oo idinka aawadin u abuuray waxa arlada ku sugan dhammaantood aawadiin uu abuuray huwa aladii khalaqa lakum lakum waxaa laga qaadanayaa inaad ku intifaacdaan daraaddeed buu ilaahay u abuuray addomaarata idan shaygii aan laynoo diidin waxallo waxa arlada ku sugan waxay noqonaysaa waa inoo bannaanta waa inoo bannaantay noqonaysa xadiiskanna waa laga qaata wasakata can ashyaaa raxmatan lakum hayra nisyaanin falaa tabxasuu canha ilaahayna wuxuu ilaawaa ma jiro wamaa kaana rabbuka nasiya rabbigaa mid wax ilaawa ma ah wax walba ilaahay waa og yahay hafle iyo ilowshiyo ilaahay kuma yimaado abadan marka ashyaada xukum cad aan laynooga sheegin waxay noqonaysaa ibaaxadii asliga ahayd inay ku sugan tahay ee ama mucaamalaada ama waxyaalo marka waxa lagu mucaamilo ah ama waxyaalo la cunaya ah ama umuuro dunyawiya ah laakiin cibaadaadku iyagu waa mamnuuc mooyaane daliil wuxu banneeyo waalaslu fi lcibaadaati alxadru ila binasin asal waxa u ah cibaadaadka xadri inay mamnuuc yihiin wuxuu daliil banneeyey mooyaane waayo dee bidcay noqonaysa man camila camalan laysa calayhi amruna fa raddun laakiin mucaamalaadkiiy umuuraha adduunya waxa u asala ibaaxo waa laba baab oo kala duwan baabka marka mucaamalaadkii waxaa u asala ibaaxo saas aawadee waxaa laga qaataa waxyaalaha la cunaayo ama xayawaanaad ha noqdaan ama simaar iyo midho iyo wax la mida ah ha noqdaan shay baa la arkay dadku ay cunayaan magaciisii waaba garan weyne daliil xaaraantinimeeyena ma hayno waxaynu odhanaynaa alaslu fi libaaxa waxa u asala ibaaxo bannaanaansho shardi ma aha hadduu markaysaga uu yahay waxyaalaha la cunayo iyo umuulaha adduunyada iyo mucaamalaadka ah in nas bannaynaya la helo laakiin waa inaan la helin in daliil xaaraantinimaynaya haddii taa la waayo alaslu fii libaaxa asalku waa ibaaxo hadduu laakiin shaygu darar raajixa leeyahay oo la arko dhibtiisu inay ka badan tahay dheeftiisa dee markaa daliil xaaraantinimaynayaa la helay ila wixii dhibtiisu dheeftiisa ka badan tahay shareecada xaaraan bay ku tahay laa darara walaa diraar yas'aluunaka can alkhamri waalmaysiri qul fiihima ismun kabiiru wamanaaficu linnaas wa akbaru min nafcihima culammadu waxay ka qaateen shayga haddii dhibaatadiisu dheeftiisa ka badantahay shareecada inuu ku noqonayo xaaraan maa kasura dararuhu cala nafcihi fahuwa xaraam waxay dhibaatadiisu ka badataa dheeftiisa shareecada waxay ku tahay xaaraan bay ku tahay waxaa lasoo naqliyaa qiso cumar bnukhadaab ayaa wuxuu maqlay nin markaa e, biyo ayuu marka haystay malaa biyo af bannaan bay ahaayeen markaasuu yidhi yaa saaxiba almiisaan miyaan bahalaha iyo markaysaga habeenkii soo gelinoo biyahan ayna afka gelin markaasaa cumar marka uu yidhi yaa saaxib miisaab ha nooga warramin ashyaada waxbaa noo sheegay ya maa qaab canna laa nas'al wax naga qarsooma cid ma weydiinno xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo afartan iyo laba dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo toddobaatan iyo laba wa can cabdillaahi bni abi awfa radia allaahu canhuma qaala ghazawna maca rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam sabca ghazawaat cabdullaahi waxauu yidhi wuxuu idhi rasuulka sala allahu aleyh wasalamna jidhkiisa waxaannu duullay oo jihaadnay toddoba ghaswadood toddoba duullaan oo jihaad ah na'kulu jaraad waxaannu duullay rasuulka sala allahu aleyh wasalamna jidhkiisa na'kulu xaalaannu cunayno aljaraada ayaxa aannu cunayno wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd na'kulu macahu aljaraad xaal aannu rasuulka sala allahu alayh wasalam la jirkiisa aannu ayaxa cunayno muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka riwaayada kale waxay siyaadinaysaa macahu waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisuba inay ayaxa wada cunayeen baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa ayuxu inuu xalaal yahaa laga qaadanayo ayuxu inuu xalaal yahay ayaa laga qaadanaya waatii xadiiskii ibnu cumar ay ku soo aroortay uxillat lana maytataani wa damaan waxaa naloo xalaaleeyey cabdullaahi ibnu cumar baa odhanaya isagoo marfuuc sariixa waa la soo wariyey ou cabdullaahi odhanaayo nebigaa sidan yidhi calayhi asalaatu wasalaam laakiin marfuuca sariixi ma asixin waa daciif laakiin sanad saxiixa waxaa ku soo aroortay inuu cabdullaahi ibnu cumar odhanaayo uxillat lana maytataani wa damaan min qawlih ha yeeshe waa xujo oo saxaabigu hadduu yidhahdo saasaa naloo xalaaleeyey wuxuu noqonayaa marfuucun xukman mawquufun lafdan marfuucun xukman xagga lafdiga mawquuf buu ka yahay laakiin xagga xukumka wuxuu ka yahay marfuuc wuxuu la yahay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam weeyo wuu xalaalaynaya waxaa lagu xambaarayaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam inuu xalaaleeyey waayo saxaabigu inuu yidhaahdo cid kala noo xalaalaysay ma suuragal ah saxaabigu waa garanayaa cidda u xalaalaysaa inuu yahay allah iyo rasuulkiis ya khulafaa uraashidiin baa u xalaaleeyey ma suuragal ah abadan ya asal ahaan allahunbaa u xalaaleeya rasuulkuna dee bilidni buu ku xalaaleeyaa waa saas waxaana loo xalaaleeyey laba bakti iyo laba dhiig faama almaytataani faljaraadu walxuut mawdicu shaahidka taasaan u jeedna labada bakhti miyaa waa ayaxa iyo kalluunka ayaxa iyo kalluunka waa laba bakhti oo xalaala weeye waxaa laga reebayaa cumuumkii aayaddaa laga reebaya xurimat calaykum almaytah almaytah waa caam asha istiqraaqiye ah kullu maytah ayay faa'iidaynaysa bakhti kastaa laydinka xaaraantinimeeyey marka waa caam cumuumka waxaa laga reebay labada nooc baa laga reebay ayaxa iyo kalluunka iyagu waa xalaal si kastaba waa lagu cunaya waxaan maqlay carabuhu meelaha qaarkood haddii uu ayax yimaado ayax markaa duullaan ayax yimaado waaba la bushaaraystaa sakhrad baa timi sakhrad markaasaa waxa weeye jawaanada la qaataayo ya saasaa loo soo loo soo xantoobiyaa deedna jawaanada lagu guraa jawaanka marka afkaa la keeno baa afka laga xidhaya mid kale mid kale mid kale meeluu maray la arki maayo hadhowna saasaa jawaanada loo rasaynaya marba dee in baa lagu darsanaya yani waxa weeyaan oo ya tan soomaaliya marat iyaga marka waxa weeye doogiiyo wixii oo dhanna waa ka dhammaynayaa mana cunayaan maxna ayax ku fallaabay kulihi markaasuu dhulkii xaaluf ka dhigaya eber ya mm, alla jahligu xum alla jahligu jahligu xum manaaficdana dee manaafic fara badan buu leeyahy manaafic badan mm, ayuu leeyahy laakiin cadduur ma dhacsana xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo saddex iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sideed boqol iyo saddex iyo toddobaatan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalama qaal laa yuldaqu lmu'minu muuminka lama qaniino min juxrin waaxidin god keliya laguma qaniino lagama qaniino maratayni laba mar laba goor muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa muuminka inaan god keliya laba goor lagu qaniinin waxaa looga jeedaa yaan lagu qaniinin laba goor ee ha digtoonaado xadar ha ku sugnaado ha digtoonaado juxri waa siiqadu waa khabar laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa nahyi nahyi buu dhacay oo macnuhu wuxuu u dhacayaa laa yuldaq yaan lagu qaniinin ee ha ka digtoonaado ya min juxri waaxidin maratayn waa nafyun yuraadu bihi nahyu ama khabarun yuraadu bihi nahyu ama siduu odhanayo ibnu callaanku daliilu faalixiinka waa khabar looga jeedo amar waa uun macnaha ayuunbu markaa sidan buu ka waday oo siiqadii wuxuu ka dhigay amar buu ka dhigay laakiin sida ajwadka ahi waa in sida kale laga cabiro ay liyakun ilmu'minu xaaziman xadiran yacni markaa ha digtoonaado laakiin sida markaysaa markaa fiicani waa in laga cabiro in macno nahyi ay u dhacayso ma'aalka ka dhalanaya iyo macnaha ka dhalanaya noqonaaya ha digtoonaado oo macnaha amarka u dhacay laakiin waxaway siiqadu yacni waxa weeye marka la yidhaahdo nahyi bay u dhacaysaa ma'aalka ka dhalanayaa noqonaya in digtoonida la amrayo oo haddii mar la qaniino inuu meeshii lagu qaniinay ka digtoonaanayo waxaa jira xadiis soo arooroo sheegaya almu'minu ghirun kariimun waalfaajiru khabbun la'iimun mu'minku waa mid la dago oo wanaagsan waa niyad wanaagsan yahay waana la dagi karaa yaa waa ghirun ay makhruurun ka faasiqa ahina waa mid wax fasahaadiya oo khariban oo yacni markaa xun wey waa tuugtuug ma xado hadduu ninku tuug yahay oo dee khiyaamada isagu samayn jiray lama khiyaamayn karo moogta laakiin hadduu yahay markaa dee nin iska niyadsan oo aan dhagarta iyo waxyaalahaas iyo dee markaa aan isagu soo marin dee dabin waa loo dhigi karaa waayo niyad wanaagga uu niyad wanaagsan yahay yacni xumaan ma filayo moogta sidaas aawadeed waa lala gaari karaa mar waa lala gaari karaa xadiiskaa sheekh albaani waa quweynaya laakiin dee kanaa sixo badan oo bukhaari iyo muslim buu ku soo arooray laakiin kaasi labada saxiix midna kuma iman ha yeeshee sheekh albaani waa quweeye macnaahaan haddii la eegana oo la kulmin karaa isma caaridayaan waayo xadiidka nebigu sala allahu aleyh wasalam ma sheegaayo laa yuldaqu lmu'minu aslanba muuminka lama qaniino lama odhan min juxrin waaxidin maratayn god keliya hal mar laguma qaninana lama odhan godad kala duwan marmar laguma qaninana lama odhan haddamaarta waxaa dhici karta godad badan in mar walba markaysagaa mid lagu qaniino laakiin mid markaa lagu qaniino waa ka digtoonanaya dib loogu qaniini maayo laakiin mid kale de waa lagu qaniini karaa ama waxa weeye waa lagu dagi karaa haakada marka labada xadiis way kulmi karaan marka xadiiskuna wuxuu diiday god keliya in laba goor lagu qaniino laakiin hal mar in god lagu qaniino ma diidin godad kala duwan in marba mid lagu qaniino hal marna ma diidin xadiiska kalena macnahaasaa lagu xambaaray yacnii waa la dagaa waxaa loo jeedaa marba tab cusub hal mar waa lala gaadhi karaa ka badan maya waayahay shaydaanku waa kii u yimi nebi aadam iyo xawaa hal mar buu la gaadhay waqaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin yaa wallana waa u maray oo ugu dhaartay inuu naasix u yahay dee aadam weligii hore uma arag qof ilaahay been ugu dhaaranaya hore uma arag dee isma lahayn been buu ku dhaaranaya ila walluu u maray dee markaa waa waa la gaadhay xaaladda aadam iyo xawaa waa la gaadho geedkii waa cunsiiyey mufasiriinta qaarkood xadiiska almu'minu hirun kariimun aayadda tafsiirkeeday ku soo arooriyaan xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa canhu qaala qaala rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra inuu yidhi abu hurayra rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi salaasatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama salaasatun saddex yacni saddex qolaa loo jeedaa laa yukallimuhum allahu allah la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame la hadli maayo walaa yanduru ilayhim xaggoodana eegi maayo il raxmadeed ku eegi maayo nadara raxmah ayaa loo jeedaa walaa yusakiihim ilaahay ma dahiraayo oo qurunka dembiyada ka nadiifin maayo walahum cadaabun aliim waxaa u sugnaaday cadaab wax xanuujiya aliimun ay mu'limun saddexdaasi maxay kale yihiin waa la ijmaaliyey markii hore marka dambena tafsiilan baa loo sheegay hmm, inta hore waa warkii oo kooban isagoo faahfaahsanna waa kan rajulun calaa fadli maa'in bilfalaati yamnacuhu min ibni sabiil saddexdii baa la caddaynayaaye mid waa nin calaa fadli maa'in biyo dheeraada ku sugan baahidiisa markan haysaa biyo ka siyaada ah oo ka dheeraada nin ku sugan weeyu haysta ninkaasoo bil falaati meel cidlo aho lama degaan ah oo aan biyo iyo waxba lahayn dad aanu joogin ayuu deggan yahi oo ku sugan yahi ninkaasoo yamnacuhu biyaha u diidaya dheeraadkee siyaadada ah min ibni sabiil ina wadda u diidaya ruuxii musaafirka ahaa ee socdaal ahaa ka qadinaya oo aan biyaha waxba ka siinayn biyahaasina dheeraad ay ka yihiin xaajadiisa markaa u qabo kaas ilaahay la hadli maayo maalinta qiyaame aragti raxmadeedna ku eegi maayo qurunka dembigana ka nadiifin maayo ka reebi maayo cadaab u xanuujiyaana waa u sugnaaday ka labaad wa rajulun baayaca rajulan silcatan bacda alcasri iyo nin markaa la baayactamay oo wax ka iibinaya rajulan nin buu wax ka iibinayaa silcatan alaab buu ka iibinaya bacda casri casar dabadii salaad casar dabadeed buu ka iibinaya ma isgorgorinayaan faxalafa billaah markaasaa ninkii ilaahay buu ku dhaartay la akhadaha bikada wa kada inuu shaygan ku qaatay oo ku soo iibsaday intaa iyo intaa fa saddaqahu markaasuu ninkii ka rumaystay markuu uhi wallahi waxba iguma jiraan wallahi intan baa layga siiyey yaa beenna arrinkaasi uu yahay wa huwa calaa khayri dalik wuxuu ka rumaystay sidaas oo ninkaa rumaystay walxaal huwa isagu kan wax iibinaya ee dhaaranaya calaa khayri dalik sidaas si aan ahayn uu ku sugan yahay oo waxaan laga soo siinin ayuu ku dhaaranayaa in intaa laga soo siiyey ama iyadoo faa'iida ugu jirtuu odhanayaa wallaahi wax alla wax faa'iiday ugu jirtaa ma jirto kii kalea run uga qaato sidii kaga iibsaday kaana ilaahay la hadli maayo maalinta qiyaame eegmo raxmadeedna ku eegi maayo qurunka dembigana ka nadiifin maayo cadaab u waa u sugnaaday wa rajulun baayaca imaaman laa yubaayicuhu ila lidunya ka saddexaad waa maxay waa nin la baayactamay oo bayco la galay iyo ballan imaaman nin madaxa ayuu markaa bayco la galay oo la baayactamay baycadu waa cahdi cala ataaca waa inuu taaco kula ballamo inuu ateecayo maqlaayo samciya taaca ula imana albayca hiyo alcahdu cala aaaca waa ballanka cid markaa taaca lagula ballamo inuu ateecayo maqlaayo laa yubaayicuhu ila lidunyaa xaalaan ula baayactamayn adduunyo daraaddeed mooyaane wax kale aan ula baayactamayn ama mansib iyo jaga ha ku siiyo ama xoola ha ku siiyo intaa keliyun buu ula baayactamaya ujeeddo kale ugama dan fain actaahu minha wafa haddii adduunyadii wax ka mida u siiyo waa oofinaya wain lam yuctihi minha haddii adduunyadii wax ka mida aanu siinna lam yafi ma oofinaayo kaasna ilaahay la hadli maayo maalinta qiyaame eegma raxmadeedna ku eegi maayo qurunka dembigana ka nadiifin maayo cadaab waxanuujiyana waa u sugnaaday muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay ka hore wuxuu ku saabsan yahay waa nin meel bahgooyo oo cidla a ah deggan oo aan biyo iyo degaantoonna aan lahayn dad kaloo u tagaa ruuxa musaafirkii meeshaas ma laha biyana qofku ka heli maayo khatar wuxuu yahay inuu ku dhinto waa goobaa la gabbal kuugu dhaco kale yacnii halkaasoo kaleu degan yihi biyo siyaadaana waa haystaa ruuxii socdaalka ee musaafirkee soo maray yacnii biyaha waxba ka siin maayo dhoonta uma qoyniyo ya marka xaaladda caynkaas ah ee biyihii u diiday dee qofka khatar buu gelaya marka cuquubada dembigiisu way weynaanaysaa waajib waxa ah biyaha dheeraadka inuu siiyo xaaladda caynkaas ee khatarta ay tahay suurada labaad waxay ku saabsan tahay waa suura aad u dhacda waa nin badeecad iibinaya oo badeecadduu iibinayo ayuu wuxuu ku dhaaranayaa in saa iyo saa laga siiyey beenna isagoo ku sheegayo sidaa ku dhaaranaya weliba goortuu iibinayana waxaa lagu daray bacdalcasri inay tahay wakhtiga casarku dee waa ka daray bacdalcasri ayuu ka iibinaya markaasuu dhaartaa beentaa maray haddamaarta waxay ku tusinaysaa wakhtiga casarku siduu uga daran yahay awqaadda kale ayaa laga qaadanaya oo haddii markaa dhaartaa beentee la marayaa farqi aynay kale lahayn wakhti casr dabadii iyo wakhtiyada kale nebigu kuma qaydi lahayn bacda alcasri ee waxay ku tusinaysaa inay tahay cuquubada dembigeedu inay ka weyn tahay ayaa laga qaadanaya marka taana ciqaabteeda aad bay weynti ka saddexaad waa nin markaa nin madaxa ayuu inuu maqlayo ateecayo ayuu kula ballamay adduunyo daraaddeed baanu ugula ballamay adduunyadaasi mar waxay noqonaysaa mansib iyo dee deraje iyo inuu eh, mas-uuliyad u dhiibaayo iyo xil marna waxay noqonaysaa inuu maal siinaayo labadubana waa adduunyo wuxuu la ballamayaa taas weeye inuu oofiyo oo markaa ateecana waxay ku xidhantahy wixii inuu siiyo hadduu siiyo waa ateecaya haddii kalena ma oofinaayo ma ateecayo kaasna waxaa laynoo sheegay ciqaabtiisu inay weyn oo kuwaanu ilaahay la hadlaynin maalinta qiyaame hadal raxmadeed baanu kula hadlayn hadal farax geliyaanu kula hadlayn eegma raxmadeedna ku eegi maayo ilaahay khalqigoo dhan waa wada arkaa cid araggiisa ka qarsoomaysaa ma jirto marka nadarka la nafinaayo waxaa loo jeedaa nadar khaasaa loo jeedaa nadarka khaaskiina muxuu ku dhacayaa nadara raxma ayuu ku dhacayaa eegma raxmadeed baanu ilaahay ku eegayn ma dahiraayo waxaa laga tilmaamayaa dembiyadu waa qurun najaasoo kaley ka dhigan yihiin waa wasakh marka maadaama dembiyadu nijaas iyo wasakh ay yihiin qofkii dembaaba ee dembiyada aan ka toobad keenini isagoo qurunkii dembiyada iyo uskagii dembiyada iyo najaasadii dembiyada ku raran ayuu aakhiro tegayaa dadka qaarkood ilaahay dee waa ka cafiyaa oo sidooda ayuu uga maydhaa dembiyadaas biduuni cadaab dadka qaarkoodna ilaahay cadaab buu kaga soo jaraa oo kaga soo nadiifiyaa qurunka dembiyada cadaabtana waxaa loo gelinayaa litathiir in lagu soo taahiriyo lagu soo nadiifiyo oo qurunka dembiyada lagaga reebo marka dembiyadu nijaas bay ka dhigan najaasadiina de waa kala darantaoo muqallado iyo mukhafafay leedahay najaasada ugu darani waa shirkiga inama almushrikuuna najas waa muqallada waa najaasadii la adkeeyey ya najaasadii ugu darnayd waa shirkiga weeye duuna daalikana waa kala sukaysaa hadday kabaa'ir tahay iyo hadday sakaa'ir tahay iyo haakada waxaa laga qaadanayaa saddexda arrina xadiiska lagu sheegay inay saddexba ka mid yihiin min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn inay ka mid yihiin waayo cuquubo makhsuusaa lagu sheegay oo ah cadaab in loo ballanqaaday iyo ashyaada kale la socotaa dhammaan waxay tilmaamayaan inuu dembi kabaa'ira noqdo mid keliya ugu fillayd laakiin afarta arrin laysdaba dhigay afartuba waxay caddaynayaan in dembiyada waaweyn ay ka mid tahay waxaana laga qaadanayaa qofka biyo dheeraadoo ziyaado ahaya ah oo markaa daruuro u haysa aynay jirin qofka markaa haraadanee soo mara ee weliba markaysaga meel cidlaa isagoo joogo aan cid kale meeshaa ku sugnayn iyo biyo kaleo laga helaya aynay jirin inay waajib ku tahay biyahaas inuu siiyo qofkan oo ka waraabiyo biyaha siyaadada hadduu ka waraabin waayona dembi kabaa'iro weyn inuu ku dhacay ayaa xadiisku cadaynay xadiidka kun iyo sideed boqol afartan iyo shan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sideed boqol iyo toddobaatan iyo shan wa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra can inabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bayna anafkhatayni arbacuun labada afuufitaan waxaa u dhexeeya oo dhexdooda ahaatay afartan labada afuufitaan ee suurka ama boonka la afuufaayo waxaa u dhexeeya afartan qaaluu waxay yidhaahdeen ruwaaddii ka warinaayey abuu hurayre ka warinayey waxay yidhaahdeen yaa abaa hurayra abaa hurayrow arbacuuna yowman ma afartan maalmood ba qaala wuxuu yidhi abu hurayra abaytu waa diidey qaaluu waxay yidhaahdeen arbacuuna sana ma afartan sannadood ba qaala wuxuu yidhi abaytu waa diiday oo ma odhanaayo waa afartan sano qaaluu waxay yidhaahdeen arbacuuna shahran ma afartan bilood ba inta mid walba hamsatulistifhaamkii baa qadaran oo xadfan alla la xadfay qaala wuxuu yidhi abaytu waa diiday abu hureyra wuxuu yidhi waxaan garanayaa in nebigu yidhi afartan baa u dhexeeya laakiin afartanka yacni ma hayo nooca ay yihiin ma afartan maalmoodba ama afartan biloodba ama afartan sana taas yadaa ma hayo markaa sidaas aawadee iskama goynayo ma odhanayo waa afartan noocaasa odhan maayo laakiin riwaayo kalea soo aroortay oo sheegaysa arbacuuna sana afartan sana udhaxaysa wayabla kullu shayin min alinsaani ilaa cajba adanab wayabla waxaa baaliyoobaya oo baaba'aya kullu shayin wax kastoo min alinsaani aadamiga ka mid a ama bini aadamka ka mid a waa baaba'ayaan oo cidda cunaysa ilaa cajba danab cajba danabka mooyaane lafaha dhabarkee silsiladee taxan lafta ugu hoosaysa ee lafturuqda la yidhaahdo gudaheeda in ku jirta maaha iyadoo dhan dhexdeeda in ku jirto yar intaa yar baa cajbu danab la yidhahdaa maaha lafta ugu hoosaysa oo dhan dhammaystiran maaha inta sare waxaweye ciiddu waa cunays laakiin inta dhexe ee dhuuxeeda ah intaasaa cajbadanab loo jeedaa fiihi yurakkabu alkhalqu yada ayaa khalqiga la yska saarayaa suma yunazil allaahu min alsamaa'i maa'a intaa dabadeed ilaahay wuxuu soo dejinayaa xagga cirka ka soo dejinayaa ama daruuraha maa'an biyo ayuu ka soo dejinayaa fayambutuuna waa soo baxayaan kamaa yambutu albaqlu sida marka waxa weeye yacni markaa baqligu u soo baxo yacnii geeduhu usoo baxaan oo kale ama waxa la midka ah waa nabaadku siday usoo baxaan oo kale ayuu usoo baxay muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiiskan wuxuu tilmaamayaa laba afuufitaan inay jiraan labada afuufitaanna qur-aanka waa laynoogu sheegay mid waa nafkhatu sacqi ama nafkhatu lfazac isku mid weeyaan sida saxiixa ahayn midna waa nafkhatu lbacsi waa afuufitaanka lagu soo saarayo toddombana afuufitaanka horena waa ta argagaxa ee lagu suuxayo ya amaba markaysaa markaa waxaan yani ciddii nooli ay ku dhimanayso cidduu ilaahay ka reebo mooyaane afufitaanka labaadna waa ta lagu soo saarayo uma nufikha fiihi ukhra fa idaa hum qiyaamun yanduruun halkaa waxaa laga qaadanayaa afuufitaannadu inay yihiin laba culamada qaar baa waxay yidhaahdaan waa salaasu nafakhaat waa saddex afuufitaan laakiin sida saxiixa waa laba afuufitaan saas aawoodee xadiiskan labadunbuu sheegay qur-aankana marka mid la soo sheego maxaa la yidhahdaa waxaa la sheegay un mid kale ya uma nufikha fii ukhra lama odhan mid saddexaad baa la afuufaya ta saddexaad baa lagu soo saaraya lama odhan bayna nafkhatayni arbacuun waa labadii nafkho waa labadii laynoo sheegay afartan baa udhexeeya shay kastoo bini aadamka ka midana ciiddu waa cunaysaa waxaa ka hadhanuun marka cajba dhanab isaga ciiddu ma cunayso cajbu danabku waa baaqi noqonaya bacd alculamaa oo yidhi cajbudanabka laftiisa ciid waa cunaysaa saa yidhi waa jiraan laakiin sida saxiixa iyo waa sida xadiidku sheegaayo ayaa saxan marka cajbudanabka ciiddu ma cunayso waa baaqi noqonay hadduu qofku gubto iyo hadday markaysaa markaa ciidda markaysaa lagu aaso ciiddu cunto mid walba cajbudanabku waa baaqi noqonay isagaana khalqiga la yska saaray marka wuxuu ka mid yahay ashyaada baaqi noqonaysa xadiis ku soo arooray baa jira nebiyada shirarkoodu iyaga inay baaqi oo ciddu aynay cunayn ina allaha xarama cala alardi an taakula ajsaad alanbiyaa marka waxaa lagu xambaarayaa cidda aan nebiyada ahayn in looga jeedo xadiiska oo laga tilmaamayo insaa laga tilmaamaya xadiiskaana kollay culamada qaar baa quweeyey culamada qaarkood waxay sheegaan dad kale oo baaqi noqonaya oo shahiidku ka mid yahay oo yacni xaafidulqur'aanku ka mid yahay oo mu'adinku ka mid yahay oo laakiin adilo saxiixa oo marfuuca oo loo hayo axaadiis nebi ah oo saxiixa ma jiraan waxyaalo daciifa la soo wariyo sanadku daciif yahay waa jiraan culamada qaar waxay asaaniidda qaarkood waa daciif saxaabadii shahiidnimo qaatay ghaswatu uxud waa dambe in la arkay bacda arbaciina sana aw naxwaha in daadad soo saareen iyagoo jidhkoodii sidoodii yihiin waa jirtaa waa la soo wariyey gaayatu maa waa in marka waxa wakhtiyada aynay ku cunin laakiin ma caddaynayso ilaa yowmi alqiyaama inayna cuni doonin daliil caddaynaya maa cumuumka xadiiska wixii daliil ka reeba mooyaane in la istisxaabo ayaa fiican marka dadka la soo saarayo roob baa ilaahay soo dirayaa axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay roobkaa biyihiisu waa culus yihiin oo waa adag yihiin ka maniyi rijaal sida manida ragga ay qara u leedaho u culus tahay saasoo kalea biyihiisu markaa u culus yihiin oo u adeg yihiin markaasaa deedna roobkaasaa da'aya markaasaa sida nabaadku u soo baxoo kale bay u soo baxayaan markaa dadkii u uga soo baxaya muxuu idin qoray kolay fiihi yurakabu waa qoran waxaa laga tilmaamaya unda calayhi yurakab fii bimacnaa cala khalqiga isagaa layska saaraya bimacnaa waa lagu dul binaynayaa oo ashyaadii kale ayaa lasoo ururinaya lasoo jamcinayaa de istixaala ku dhacday soo maaha markayse markaa jidhkii iyo lafihii iyo ashyaadaas waa isbedeleenoo ciid bay isu bedeleen ya inta lasoo ururiyaa markaysa markaa lagu dul rakibaya marka yadharu fiiduhu inay tahay bimacnaa cala xadiidka kun iyo siddeed boqol afartan iyo lix dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo toddobaatan iyo lix wa bukhaari wuxuu ka soo wariyey abu hurayra qaala inuu yidhi baynama anabiyu sala allahu alayh wasalama fii majlisin yuxadisu alqawma jaa'ahu acraabiy wuxuu yidhi wakhti gudihii oo nebigu calayhi asalaatu wasalaam uu ragga saxaabada u warramaayo jaa'ahu waxa u yimi acraabiyun nin reer miyiya u yimi faqaala wuxuu yidhi mata asaaca qiyaamadu waa goorma famadaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama yuxadid rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam waa socday hadalkiisii buu ku socday yuxadisu xaaluu warramaayo yuxadisu marka la fasiraayo waa inuu warramayo la yidhaahdaa sheekaynayo beri baana lagu qabsado innagoo yaryar nin odayoo wadaadaa nagu qabsado wuxuu yidhi markaysagaa sheekaynaya ha odhanina ilaahay baa sheekaynaya iyo wax la mid ah cabbirna sheekadu waa wax iska liidata waxaa la yidhahdaa ragna warbaa isku dara dumarna sheeko marka maadaamay sheekadu liidato ilaahay baa sheekaynaya ama rasuulkiisaa sheekaynaya tacaabirta ha isticmael oo warramaya dhah warramaya berigaa laga soo bilaabo mar qura tacbiirka ma isticmaalin baynama anabiyu sala allahu alayh wasalam wakhti gudihiisoo nebigu calayhi salaatu wasalaam fii majlisin meel la fadhiyo gudaheed uu ku sugan yahay wuxuu meeshaa ku sugnaa yuxadisu xaal uu warramaayo alqawma ragga uu warramaayo ragga saxaabada ah jaa'ahu waxa u yimi acraabiyun nin reer miyiga u yimi fa qaala wuxuu yidhi ninkii reer miyigaha mata saaca qiyaamadu waa goorma famadaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay waa socday oo bimacnaa hadalkiisii buu waday yuxadisu xaaluu warramaayo faqaala bacdu lqawmi waxay yidhaahdeen raggii qaarkood samica maa qaala waa maqlay nebigu calayhi salaatu wasalaam maa qaala wixii ninkaasi yidhi waa maqlay fakariha dabeedna waa karaahiyaysto waa nacay maa qaala wuxuu yidhi ay aladii qaala wa qaala bacduhum raggii qaarkoodna waxay yidhaahdeen bal lama yasmac ma maqlin bay yidhahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa idaa qadaa xadiisah wuxuu hadalkiisii waday ilamaa iyo u dhammaynaayey warkiisii marka uu waday ninkanna hadalku ka dhex galay oo dee uu yidhi markaa mata saaca iyadoo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu hadalkiisii wato maxaana fiicnayd inuu sugo inta nebigu calayhi salaatu wasalaam warkiisa uu wado uu joojinayo inuu intaas sugo ayay ahayd qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ayna asaa'ilu can isaaca meeyey kii weydiinayey qiyaamada yacni goorta qiyaamadu dhacayso can isaaca waxaa loo jeeda can waqti saaca goorta qiyaamadu dhacayso ta horena waa saasi leeg qaala wuxuu idhi ninkii haa ana yaa rasuula allah aniga yacni weeye ama aniga ayaa markaa yacni xaadiroo jooga bimacnaa kii ku weydiinayey aniga weeye ya rasuula allahi rasuulka ilaahay ana saa'il anaa ku weydiinayo assu'aalu mucaadun fi ljawaab su-aashu waa mid jawaabta lagu soo celiyey ay ana saa'il qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam ida dayicat alamaanatu faintadir asaaca ida dayicat haddii la dayaco oo la halleeyo alamaanatu amaanada oo ammaanada la ilaalin waayo faintadir isaaca qiyaamada sugo qaala ninkii wuxuu yidhi kayfa idaacatuha sidee dayacaaddeed iyo luminteedu ay noqonaysaa ammaanada in la lumiyo la dayacaa sidee noqonaysaa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wassalaam idaa wussida alamru ilaa hayri ahlih idaa wussida haddii looga mas-uul dhigo alamru arrinka idaa usnidana waa soo aroortay haddii loo tiiriyo arrinka idaa wusida alamru ilaa ghayri ahlihi faintadir isaaca arrinkii haddii markaa looga mas-uul dhigo bimacnaa loo dhiibo cidaan u ehelahayn faintadir isaacata qiyaamada sugo yacnii wasida alamru ay jucila lahum mid yaga u sugan laga yeelo rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo yacnii xadiis wada oo sheegaya inuu markaa nin reer reermihii intuu soo galay yacnii hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka dhex galay waxaa laga qaadanaya akhlaaqda nebigu sala allahu alayh wasalam siday u wanaagsanayn ninkii ma dagaalin yacnii aadaabta kuma fiicno kuma odhan wax shucuurkiisii dhibaya kuma samayn waxaa kaloo laga qaadanayaa sida warku u kala horreeyey in loo kala xaq siinayo ahlucilmigu waxay yidhaahdaan haddii dad su'aala doonaya ay markaa yimaadaan waxay u kala xaqnimo badan yihin alawal falawal siday u kala horreeyeen ka dambe looma gudbi karo haddaan kii hore idmin waxaa loo kala xaqnimo badan yahay alawal falawal sida loo kala horeeyo marka ciddii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xadiidka u waday xadiidkoodii ayuu u dhammaystirayey oo xaqoodii ayuu siinayey ilaa uu yagii markaa u dhammeeyey xadiisku u waday ciddii su'aasha weydiisay uma gudbin waxaa kaloo xadiidka ku sugan nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu warkiisii hore dhammeeyey ayuu su'aalow yidhi kii uu i weydiinayay qiyaamada mee markuu yidhi aniga ayaa ku weydiinayey ayuu nebigu u sheegay mas'aladiisii idaa duyicat alamaanatu faintadir isaaca waxaa laga qaadanayaa dayacaadda ammaanada la dayacayaa inay ka mid tahay calaamaadka qiyaamada inay ka mid taha laga qaadanaya ammaanadana waxa weeye waxyaalo badan baa soo gelaya maaha oo keliya ammaanada dadku isu dhiibtaan waxaa soo gelaya xataa xilalka guud baa soo gelaya waa ammaano haddii waxa weeye madax laga dhigo cidaan laa'iqu ahayn waa ammaanadii oo la dayacay weeye haddii mas-uuliyad loo dhiibo cidaan laa'iqu ahayn intay doontaba mas-uuliyaddaasi ha la ekaatee ha hoosayso ama ha sarraysee waxay noqonaysaa ammaano la dayacay noqonaysa ammaano la dayacay ayay noqonaysa ammaanooyinka dadku isu dhiibtaan haddii markaa la dayaco iyada lafteeda waxay noqonaysaa saasoo kale oo cidaan laa'iq u ahayn ammaanadii loo dhiibto khaa'in ah oo ammaanadii dabeedna khiyaameeyo ya haddii waraabo adhi la raacsado maxaa laga filayaa bahal haddii xoolihii loo dirto yacni waxaa laga filayaa dee inuu markaa marba mid cuno ama markaa dee ya saasunbaa laga filaya waxay ku tusinaysaa yacni tan noocaasi inay waaqic tahay ammaanada ilaalinta la ilaalinayaa ay markaa yar tahay dayacaadda ammaanada la dayacayaana ay fara badan tahay khiyaamadu ay badan tahay kii jago loo dhiiba ama jago qabtaaba waxaa laga yaabaa wax badan inuu lunsado yacni jagadii inuu adeegsado si aynay ahayn ila waxan waa ammaano waa xoolo dad ya kii waxa weeye wax loo doortaaba waxaa laga yaabaa inuu markaa yacni wuxuu reerkiisa marka uu siiyo iyo wuxuu marka waxa weeye isagu baydhsado inuu marka waxa weeye markaa yeelo waxay ka mid tahay idaacada ammaanada la dayacayo ayay markaa ka mid tahay xoolaha waa xoolo ummadeed waa ammaano siduu doono kama yeeli karo maalkiisii yacni marka lama mid aha waa maal ummadeed hadduu reerkiisa u kiilo iyo hadduu isagu kiisho mid walba waa ku dembaabaya waxaanay ka mid tahay idaacadii ammaanada la dayacayay ayay markaa ka mid tahay marka calaamaadka qiyaamadu way fara badan yihiin waxay u qaybsamaan calaamado yaryar iyo calaamado waaweyn calaamadaha yaryarna wax badan oo ka mida ayaa dhacay xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo afartan iyo toddoba dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo toddobaatan iyo toddoba wa canhu bukhaari wuxuu ka soo wariyey abu hurayre ka soo wariyey ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalama qaal in rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam uu yidhi yusalluuna lakum wuxuu sheegayey a'immada yacnii imaamiyaalka dadka tujinaya ayuu sheegayey yusalluuna way idin tujinayaan lakum idinka ayay idin tujinayaan fain asaabuu hadday salaadda asiibaan oo siday tahay ula yimaadaan falakum waa idiin sugnaatay idinka wain akhta'uu haddii ay gefaanna falakum idinka waa idiin sugnaaday asharkiinni oo dhammaystirani wa calayhim yaga dumadoodana waxa saaran wixii ay khaldeen ayaa dumadoodana saaran rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa a'immada salaadda tujinaysaa in lala tukanaayo oo haddii xataa ay ku sugan yihiin naqsi ay ku sugan yihiin ama fisqi ama xumaan ama cusaad ay yihiin inaan salaaddii looga goosanayn haddii salaaddii ay dhammaystiraanna labada qolaba ajarka waa yeelanayaan haddii salaaddii wax ka mida ay halleeyaanna dadka ku xidhani ajarkoodii oo dhammaystiran ayay markaa yeelanayaan wain akhta'uu falakum wa calayhim rawahu albukhaariy waxay ka hadlaan culammadu masale ku saabsan ruuxii ee faasiqa ahaa ee imaam yacni markaa ahaa isagoo fisqi samaynaya iyo dembiye waaweyn ku jira ama dembiye ku jira oo aan ka toobad keenin buu imaamna yahay oo masjidka tujinaya ama bidcaaba ku sugan bidca aan gaalnimo ahayn bidca aan lagu gaaloobayn ee gaalnimada ka sokaysa ayaaba ku sugan xaaladda caynkaasa haddii lala tukado salaaddii way u dhammaystirmaysaa ciddii la tukanaysay oo imaamka faasiqa ama bidcoole ah fadligoodii ajarkoodii ku waayi maayaan xadiiskanna waa loo deliishadaa mas'aladaas waa loo deliishadaa cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu wa ardaah markii dadkii khawaarijta ahay ahlu fitnaha ay ku kaceen oo isweer ka qabteen dilkiisana ay doonayeen muddadii isweerka ay ka hayeen salaaddii waxa galay oo imaam ka noqday nimankii waxa weeye kacdoonka sameeye ee khawaarijta ahaa ee ahlu fitnaha ahaa ee lunsanaa nimanka caynkaasaa dadkii hor galay oo salaaddii markaa dadkii tujinayey sida bukhaariga ku sugan laba taabiciintii ka mida ayaa cusmaan bay u yimaadeen qoladii isweerka ka haysay ahlu fitnaha ahayd bay yidhaahdeen noo sii daaya noo oggolaada inaan u gallo waa u sii daayeen cusmaan bay u galeen waxay weyddiiyeenoo ku yidhaahdeen waannu aragnaa xaaladdaad ku sugan tahay yacni ummadda guud baad imaam u ahayd dadkiina waxaa hadda tujinaya imaamu fitna mid fitne hoggaamiye ka ah baa dadkii tujinaya maxaanu yeellaa wuxuu ku yidhi cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu wa ardaa sida bukhaariga ku sugan alsalaatu axsanu maa yacmalu nnaas salaaddu wax dadku sameeyaan waa ta ugu wanaagsan fain axsanuu fa axsin macahum haddii ay samafalaan oo wanaag sameeyaan oo salaaddii ku wanaag sameeyaan wanaaggooda la samee wain asaa'uu fajtanib isaa'atahu marka salaaddii waa wanaagsanta iyadu iyo salaadda la samee hadday xumaan sameeyaanna xumaantooda ka dheerow yani wixii xumaana ha ku raacin laakiin salaada iskala tuko saasuu ku yidhi marka calaa kulli xaal ciddii markaa salaadu u ansaxayso oo yacni marka muslim ah in lagu xidhaana waa ansaxaysaa man saxat salaatu linafsihi saxa ligayrihi an ya'tama bih qaacida ahaan qaacide akhlabiya culammadu waxay yidhaahdaan kay salaaddiisu nafsi ahaantiisa u asaxdo in lagu xidhaana waa asaxaysa yacni saas weeye halkaa waxaan baraarujinaynaa fuqahada qaarkood baa waxay yidhaahdaan haddii madaahibtii dadku ay kala duwan tahay oo madaahibta qaarkood ay u qabaan ashyaada qaar inay weysada jebinayso madaahibta qaarna aynay u qabin inay jebinayso ama madaahibta qaarkood ay u qabaan shaygaasi rukni arkaanta salaada ka mida inuu yahay madhabina aynay u qabin yacni ashyaadii waxka isku khilaafsanaayeen madaahibtu sida bisimka oo kale yani waxaa jira madaahibta dee waa ku kala duwan yihiin madaahibta qaarkood yani waxa weeye bisimka in la akhriyo waajib ka dhigi maayaan madaahibta qaarkoodna waxay leeyihiin hoos in loo akhriya sunno ah laakiin bisimka in laga tago ma qabaan ma qabaan madaahibta qaarkoodna waxay leeyihin waxa sunnaa ah in sare loo qaado marka salaaddii ma looga goosanaya ashyaadaas bacdu lfuqahaa baa yidhi waa looga goosanaya oo weysadii waxaa jirta ruux baa u qaba shaygan weysada inuu jebinaayo ruux kalena uma qabo ruuxii aanu qabin weysada inuu jabinayo aan u qabin intuu sameeyuu salaadda iska gelaya masalanoo kale hurdadu weysada ma jebinaysaa mise ma jabinayso madaahibtu waa ku kala duwan yihiin hilibka geel weysada ma jabinaya haddii la cuno mise ma jebinayo way ku kala duwan yihiin qof dumaroo ajnabiyada taabashadeedu weysada ma jebinaysaa mise ma jebinayso way ku kala duwan yihiin madaxa masaxaadiisa in la wada masaxa waajib may tahayoo lagama maarmaan miyay tahay mise qayb ka mid a ah ku filan way ku kala duwan yihiin dhiig qofka hadduu ka yimaado ama la toobo amaba uu hungo waysadu ma ka jabaysaa mise kama jabayso madaahibtu waa ku kala duwan yihiin wahaakada ashyaada noocaasee madaahibtu ku kala duwan yihiin yacnii haddii markaa ruuxani uu isagu u qabo inay weysadu ashyaadaa ku jabayso laakiin ruuxan kale aanu u qabin ruuxii u qabay inaynay weysadu ku jabaynin intuu la yimaado oo sameeyo dabeedna markaa salaaddii uu imaam noqdo uu galo ma lagu xidhanaya mise waa laga goosanaya tan noocaasa waxay tahay sida saxiixa ahi waxay weeye waa in salaaddii lagu xidhanaayo oo mar haddiiba marka ay tahay masaa'ishani masaa'il ikhtilaafiya oo salafka isku khilaafeen ay ku kala duwanaayeen hadday saxaabadii nebiga tahay iyo hadday a'immadii ka dambaysayba ay yihiin yacni waxa weeye salaadda ugamay goosan jirin masaladaasi ugu khilaafsan yahay ya salaaddii miday uga goosan jireen ma ahayn waxay ahaayeen qaarkoodba qaarka kale qaar ku xidha marba hadduu u qabo inay sidan salaaddu ugu asaxayso marba hadduu u qabo madaxa qayb ka mida inuu masaxo inay markaa weysada ugu asaxayso marba hadduu qabo ashyaadan markaa inaynan weysada ka jebinaynin yani waxa weeye salaadiisi isaga waa u asaxday mar hadday u asaxdayna cidda ku xidhanaysana inay ku xidhataa way asaxaysaa way asaxaysaa marka taana saas yadaa weeyo waxaa laga qaadanaya xadiidkan yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhطأuu falakum wacalayhim yani taasaa laga qaadanaya saxaabadii nebiguna sala allahu alayh wasalam salaadda may kala goosan jirin wakadalika a'immadii may ahayn qaar salaaddii qaarkood qaarka kale uga goosta may ahayn imaam ka mid a a'immadii salafka ayaa waxa dhacday khaliifadiibuu la socday inuu abu yuusuf ahaana waan u malaynaya alqaadi abu yuusuf saaxibu abi xaniifa markaasaa khaliifadii baa istoobay salaaddiina waa gala markaasaa lagu yidhi miyaad ku xidhanaysaa markaasu subxaana allah waa imaam lmuslimiin ma imaamkii muslimiintan salaada ka goostaa hadda isagu wuxuu u qabaa tawbinku inuu markaa weysada marka uu jebinayo ayuu u qabaa laakiin khaliifadu dee uma qabo weysada inuu ka jebinayo weysada inuu ka jebinaayo miduu u qabo ma aha marka qaacidadu waxay tahay yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhطأuu falakum wacalayhim xadiidka kun iyo sideed boqol iyo afartan iyo sideed wa canhu bukhaari wuxuu ka soo wariyey abu hurayra radia allahu canhu kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruuf kuntum waxaa ahaydeen khayra ummatin ummadtii ugu wanaagsanayd baa ahaydeen ummaddaasoo ukhrijat linnaasi dadka loo soo saaray ummad dadka loo soo saaray tii ugu wanaagsanayd baa ahaydeen bimacnaa tihiin baa loo jeedaa waxay ka dhigan tahay antum khayru umma ayay ka dhigan qaala wuxuu yidhi khayru nnaasi linnaas khayrunnaasi dadka kuwa ugu wanaagsan baa tihiin linnaasi dadka u wanaagsan yacni khayru nnaasi linnaas yacni dadka nafcigooda cidda ugu wanaagsan cid anfacda ayay yihiin say u yihiin ya'tuuna bihim fi salaasili fii acnaaqihim xataa yadkhuluu fi lislaam ya'tuuna bihim way keenayaan markaa dadkay soo kaxaynayaan fii salaasili silsilado ayay ku soo kaxaynayaan fii acnaaqihim xalay silsiladahaasi qoorahooda ay ku sugan yihiin xataa yadkhuluu fi lislaami ilaa islaamnimada ay ka gelayaan ayay markaas soo kaxaynayaan marka wuxuu fasirayaa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas yacni nafciga dadka cid loo soo saaray ciddii ugu wanaagsanayd ayaa tihiin siday ugu wanaagsan yihiinna waxa uu ku fasiray inay dadkii markaa waxa weeye gaalada ahaabay soo taxaabayaan oo soo qafaalanayaan oo sirsada ku soo kaxaynayaan marka dambena waxay ku dambaynayaan dadkaasi inay islaamaan oo islaamnimada soo galaan xadiiska kale wuxuu noqonayaa la macno kan hore waa mawquuf abu hurayra aayadda ku fasiraya kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas buu fasirayaa markaasuu wuxuu tilmaamayaa inay tahay yacni dadka dadka u wanaagsan ee ugu nafciga badan ee dadka siduu u anfacaya ugu fiican inay yihiin siday u yihiinna waxay tahay islaamnimadii inay u sababayaan marka horena intay soo taxaabaan bay marka dambena dadkii islaamnimo ku dambaynayaan xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo iyo iyo boqol toddobaatan sagaal wa canhu bukhaari wuxuu ka soo wariyey abu hurayra can nabiyi sala allahu aleyh wasalam isaguna ka warinaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yidhi cajib allahu caza wajala min qowmin yadkhuluuna aljannata fi salaasil cajib allaahu allah waa la yaabay caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne min qowmin dad buu la yaabay dadkaasoo yadkhuluuna aljannata jannada gelaya fi salaasili silsiladaha ku gelaya ama xaalay silsilada ku sugan yihiin gelaya jannada rawaahumaa labada markaa labadaba waxaa soo wariyey asarka hore iyo xadiiskanba albukhaariyu bukhaari baa soo wariyey imaam nawowi waxa uu yidhi macnaaha macnaheedu waxa weeye yu'saruuna waa la soo qafaalanaya wayuqayaduuna waa la xidhayaa oo silsiladahan baa lagu xidhayaa uma yuslimuuna dabeedna way islaamayaan marka dambe fayadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan jannada ayay gelayaan oo ku dambaynayaan xadiiskan laga qaadan maayo in islaamnimada lagu khasbaayo la odhanayo khasab ku islaama in la odhanayo ikraah arrinkaasi yahay lagama qaadanayo waxaa laga tilmaamaya marka horea soo qafaalinayaa gaaladii marka lala dagaalamayo lala jihaadaayo gaalada dee wixii laga qabto waxay noqonayaan yacni marka asra dad la soo qafaashay noqonayaan dad lasoo qafaashay noqonayaan marka dadkaa lasoo qafaashay dee wejiyaa ku bannaan haddii de rag dagaalamayay ay ahaayeen dee in la laayo iyo in la sii daayo iyo in madax furad laga qaato iyo in marka la adoonsado afarta arrinba waa bannaan sida saxiixa afartaasuu imaamku u door leeyahay fa imaa manan bacdu wa ima fidaa'a laba halkaasaa lagu sheegay id waa in la galladaysto layska sii daayo ya sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam gaaladii quraysheed uu isaga sii daayey maalintii fatxu makka sidii usaamatu bnu uthaal markii la soo qafaashay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii dambe sharti la'aan buu ku sii daayey biduuni sharin ayuu nebigu ku sii daayey markii lasoo qafaashay weliba muslimiinta markii hore dee waxbuu ka laayo oo dagaal baa ka dhexeeyey baa lasoo qafaashay waa la keenay tiirarkii masjidka tiir ka mida lagu xidhaa halkaasaa wax lagu siin jiro markaasaa nebigu u imanayay marba markaasuu ay maa cindaka yaa sumaama ku digasho iyo bahdil midnaba kuma samay nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa eray xun kuma odhan bal magiciisu ugu yeedhay maa cindaka yaa sumaama sumaamow maxaad haysaa maxaa agtaada ku sugan markaasuu yidhaha yaa muxamed in taqtul taqtul daa damin ya haddii aad markaa wax disho mid dhiig u saaxiibaad dilays wain tuncim tuncim calaa shaakirin haddaad galladayso nicmayso oo dee isii daysana mid shukri naqaya oo abaal gudaya ayaad markaa sii daynaysa haddaad maal dalabtana wixii aad doontaa lagu siinaya waa ka tagaa nebigu calayhi salaau wasalaam haddana maalinta dambe ku soo noqdaa maa cindaka ya sumaama intii buu isaguna ku celiya biduuni sharin walaa qayd buu nebigu sii daayay calayhi salaau wasalaam markaasuu fasaxay ya xataa wax shardiya laguma xidhin aan sii daayey ma islaamaysaa xataa laguma odhan ya markaasaa markii la sii daayey ayuu markaa tegey waa soo maydhay waa soo noqday nebigu u yimi calayhi salaau wasalaam waa islaamay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxammadan rasuulu ullah sidii buu ku islaamay haakada maka markii la furtay yani dadkii reer maka waa islaameen islaamnimada laguma khasbin laguma dirqin marka silsiladaha laynoo sheegayo waxaa loo jeedaa sababbay u tahay inay islaamnimadii maqlaan inay dhegaystaan inay wanaaggii islaamnimada gartaan yacni dabeedna markaa caaqibadu ku dambayso inay islaamaan laakiin looma jeedo islaamnimada lagu dirqinayaa lagu khasbayaa muraadku ma aha gaaladu waxay yidhaahdaan yacni islaamku wuxuu ku faafay seef ya yacni waxaa lagu faafiyey markaa seef caaradeed baa lagu faafiyey in la yidhaahdaa waa waxaan jirin wax jira maaha cahdigii maka seef la sharciyeeyi ma jirin dad fara badan baana islaamay bal waaba la dhibaataynaya cidda islaamta qaar la dilo qaar la xidhxidho qaar la garaaco yani waxa weye iyaga ayaa markaa yani markaa dhibaato iyo kadeed ku sugnaa oo gaaladu ay dhibaataynayeen oo kadeedayeen markii dambe yacni reer madiina diinku markuu soo gaadhay oo saxaabada qaar ay u tageen nebigay maka ugu yimaadeen oo labadii goorba la baayactameen yacni baycatu alcaqabati aluula iyo baycatu alcaqabati ahaaniya markii hore ay u yimaadeen markaysaa ilaa labiyo toban nin yani ay u yimaadeen naxwaha markii dambena ilaa saddex iyo toddobaatan baa u yimi ansaar ka mida oo nebiga la ballamay calayhi salaatu wasalaam reer madiina markaysaa marka aad waxay u islaameen iyadaan markaa yani jihaadba la sharciyeyn ayaa markaa majoritigii ansaari ay islaamtay dadkii kale laftooda yani intaa waa islaamayeen intaa waa islaamayeen fatxu maka markay dhacday qabaaisha carbeeda kale aan marka waxa dagaalba loogu tegin iyaguna halkooday ka islaameen halkooda ayay marka islaamnimadii ka qaateen marka calaa kulli xaal cid lagu dirqiyo oo lagu khasbay islaamnimadoo la yidhi haddaydaan islaamin waa laydin laynayaa ma jirin marka waxaa loo jeedaa silsiladaha lagu soo kaxaynayo in marka hore sabab ay tahay in lasoo qafaasho oo silsilada lagu soo kaxeeyo kadib marka waxa weeye caaqibada arrinkooda ku dambaynaya inay islaamaan oo islaamnimadii doortaan ayuu ku dambaynaya baa laga tilmaamaya halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuubu ilayk